bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لilaahi rb العaalamiin وslى اllahu عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala اlmuصنif raximah اllah bab التmyiizi التmyiizu huwa alsmu almanصubu almufasiru liman bahma min الdawati naxwu qawlika tasababa زayd caraqا وtafaqأa bakru shaxma wطaaba muxamadu nafsa washtaraytu cishriina gulaama wamalagtu tisciina nacjata wazaydu akramu minka aban waajmalu minka wajha waxaynu kusoo guda jirnay baabkii mansuubaat asma baynu kusoo guda jirnay mansuubaat asma sheekhu wuxuu noo tilmaamay inay yihiin shan wuxuuna sheegay afar twjihna waynu soo tilmaamnay waxaynu ka soo qaadanay tafaasiishii baabu mansuubaati اlasmaa waxaynu soo qaadanay shan baynu soo qaadanay marka tamiisku waa kii lixaad waxaynu soo qaadanay mafcuulu bihi waxaa kaleynu soo qaadanay master oo mafcuulu ahaa muطlaq waxaa kaleynu soo qaadanay labadii darf darfu zamaan iyo darfu makaan loona yaqaano mafcuulu fiihi waxaa kale aynu qaadanay alxaal shantaasynu ka soo qaadanay mansuubaat اlasma markaa tamyiizku waa kii lixaad ee kamid ahaa mansuubaat اlasma waxaanu soo qaadanay saddex mafaaciishii kamid a sooma bihi iyo mafcuulu mulaq iyo mafcuulu fiihi mafaaciishu waa shan weeyaan insha allah kutubta maan ku gaari doonaayo labana way noo dhiman iyadoo nadmiya insha allah qawaacid waynu gaari doonaa insha allah mafaaciiluhum hamsun fsdir bmulaqi wahani bihi fiihi lahu macahu qad kamul inslaabaan umalaynaya insha allah wan gaari doonaa markaa baabkan baabu tamyiisna laba masalo ayuu sheekhu raximah llahu tacaala uu kaga warrami doonaa labada masale uu kaga warramayaa masalada koowaad waa tacriifu atamyiiz tamyiiska tacriifkiisa wuu inoo sheegi doonaa masalada labaad dikru bacdi axkaami tamyiizi wa shuruudihi tamyiizka axkaamtiisa iyo shuruuddiisa wax kamida ah ma wada taabanaya ayuu wax ka tilmaami doonaa labada masale ayuu kaga warramaya tamyiizka xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa faslu shayi can hayrihi waa shayga oo laga fasliyo oo laga sooco hayrkii atabyiinu walfaslu baa la dhahdaa oo waxaad odhan kartaa mayastu bayna hada wa hada labadaa shay ayaan ayaan kala fasliyey allahna waxau yihi wamtaazu lyawma ayuha mujrimuun بمعنى infasiluu min almuminiin muminiinta ka soocma ayaa la odhan doonaa waa xaggii luqada xagga istilaaxa waa ma jtamacat fiihi shuruuطu arbaca waa waxa afar u tilmaanay masaaisha baabka ku jira sheekhu marka uu ka warramayo waxay u badan yihiin hunaa'iyaat laba laba tacaariifta uu tilmaamayo ama uu shaygana waxay u badnaayeen hulaahiyaat laakiin baabkii xalay u dambeeyey baabulxaal afar shardi bay ahayn sooma baabkan caawana waa afar shardi marka waxaa la idhahdaa tamyiiska majtamacat fihi shuruuطu arbaca waa waxa afar shardi laga helo afartaa shardi marka aynu helno ayaa tamyiis la helay hadii la heli waayona tamyiiz maynaan helin shardiga koowaad an yakuna isman waa in uu ismi yahay tamyiizku waa inuu yahay ismi waa inuu yahay maxay naga baxaya falaa yakunu tamyiizu ficlan walaa yakunu tamyiizu xarfa tamyiisku ficil ma noqdo xarafna ma noqdo ismigaasi markaa waa ismi sariixa ah un isaga muawalna ma noqdo isagoo muawal noqon maayo shardiga labaad waa an yakuuna mansuuban waa in uu mansuub yahay mansuubna maxay naga baxaya marfuucaadii aynu soo dhaafnay muu ku jiray waynu soo baranay marfuucaadii la majruuraadda soo socdana kuma jiro marka falaa yakunu tamyiizu marfuucan walaa majruura tamyiizku marfuuna ma noqdo majruurna ma noqdo mansuubun ugu hagaaga mansuub ugu taga waa shardiga labaad mansuubkiisaasi mansuubun lafdan aw taqdiiran mu noqon kara laakin mansuubun maxalan ma noqon karo shardiga saddexaad wa an yakuna mufasiran wa inuu yahay mid mufasira oo wax fasirayo wax cadaynaya waa shardiga afraad waa shardiga saddexaad shardiga afraad wa an yakuna ma yufasiruhu dhatan inbahamat min adhawaat waxaanu fasiraya waa inuu yahay dhaato qarsoonaatay oo dhaatooyinka ka mid ah markaynu nidhaahno almufasiru liman bahama min adhawaat markaynu nidhaahno waxay naga baxaya baqiyatmansuubaat oo dhan ba inaga baxaya mansuubaadii kale oo dhan ba inaga baxaysa laakiin markaynu idhaahno almufasiru liman bahama markaynu idhaahno waxaa la wadaagaya xaalkii baa la wadaagaya almufasiru liman bahama haddaynu idhahno yaa la wadaagaya xaalkii limaada dee xaalkuna mufasir bu ah waxbuu caddaynayay tamyiiskuna waxbuu caddaynaya laakiin waxa ay caddaynayaan baa kala duwan markaynu idhaahno min adhawaati yaa baxay xaalkii baa baxay min alhay-aati markaynu idhanaana yaa baxay tamyiiskaa baxaya markaa xaalku isagu wuxuu caddeeya hay-o oh, hay-adaasi waa macquule maxsuuso maaha lama taaban karo laakiin isagu wuxuu caddaynayaa daata oo waa cayn buu isagu caddaynaya ah, xaqiiqoo la taaban karo waka marka afartaa shardi markaynu helno ayaa la helayaa eh, tamyiiskii hadii la waayna tamyiis ma haysid ka koowaad an yakuna isman ka labaad wa an yakuna mansuuban ka saddexaad wa an yakuna mufasiran ka afraad wa an yakuna ma yufasiruhu datan inbahamat mina min adhawaat wuxuu yidhi sheekhu isagoo taa ka warramaya atamyiisu tamyiisku huwa tamyiisku alsmu magac weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo ismigaasoo almufasiru caddaynaya limaa ay liladii kii caddaynaya inbahama qarsoonaaday huwa maagu min adhawaati daatooyin xaalada uu yahay wadalika tusaale naxwu qawlika naxwu qawlika ay naxwu maquulika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi tasababa waxa shubmay zaydun zayd baa shubmay caraqan xagga dhididka aad tidhi watafaqa'a waxa buuxsamay bakrun bakar baa buuxsamay shahman xagga xaydha aad tidhi wataaba waxa wanaagsanaaday muxamedun muxamed baa wanaagsanaaday nafsan xagga nafta aad tidhi washtaraytu waxaan soo iibsaday cishriina labaatan hulaaman oo wiil a tidhi wa malagtu waxaan mulkiyey oo aan hantay tisciina sagaashan nacjatan oo laxa'a a tidhi wa zaydun zayd akramu isaga ayaa wanaagsan minka adiga xaggaaga ka wanaagsan aban xagga aabbaha a tidhi wa ajmalu quruxsan minka adiga xaggaaga ka quruxsan wajhan xagga wejiga a wa kaa tusaalayaashiisi waa yahay marka tamyiisu daat tamyiisu nisbana waa jira wainamaa lam yadkur ilmusanifu tamyiisa nisabi istighnaa'an canhu biamhilatihi fafiihi iktifaau kama qaalahu alxaamidi musanifku tamyiisu nisba waxaanu u sheegina tamyiisu daat un u sheegay wuxuu ku kaaftoomay tusaalayaashiisii ayuu ku kaaftoomay tamyiisu nisbe tusaalayaashiisii halkan ku qoran kadibna tusaalayaashiisii buu kaga kaaftoomay tacriifkiisa inuu sheego ama inuu isagiiba soo hadal qaado abunajana wuxuu odhanaya qowlka u odhanayo aw min anisabi ishaaratun ilaa ana fii kalaami lmatni iktifaaun bidaliili tamhiili lahu alati saasuu odhanaya isaguna waa yahay markaa tamyiisu magacaan lixuu leeyahay magaciisu way fara badan yihin waxaa ka mid a atamyiiz wuu inoo qoran yahay waxaa ka mid a almumayiz waxaa ka mid a altabyiin waxaa ka waxaa kamid a almufasir lixdaa magacba isagaa iskale haddii ad aragtaan lixdaa magacba isaga ayaa iskale waa yahay tamyiiska culimadu labay u qaybiyaan tamyiisu dhat iyo tamyiisu nisba labadaasoo loo qaybiya tamyiisu dhaatku tamyiisulmufradna waa la idhaahdaa waxaa la idhaahdaa maa rafaca ibhaama ismin madkuurin qablahu mujmal aiiqa mujmal اlxaqiiqa waa waxa rafciya ismi ka horeeyey ibhaam ku sugnaa kaasoo weliba xaqiiqadiisuna ay ijmaalsanayd oo ay duuduubnayd kaasi waxa la dhah waa tamyiizu addaat ama tamyiizu mufrad baa la dhahda wuxuu daba dhacaa cadadka oo kaliya ayuu daba dhacaa o ega tusaalaha halkan ku qoran eega washtaraytu ishriina ulaama soo ma aragtaan washtaraytu ishriina ghulaama ishriin waxaad tidhi washtaraytu ishriin labaatan baan soo iibsaday haddaba labaatankan aad soo iibsatay waa labaatan maxay lama garanayo daatadoodi waxa la waxayin labaatan baan soo iibsatay un baa tidhi waa labaatan maxay ma adhiba ma idaa ma geelba ma looba waxaana soo iibsatay waa maxay marka aad hulaaman tidhaahdid hulaamantan maxay meesha ka saaraysaa ismigan ka horeeyey ee mubhamka ah ee aan la garanayna xaqiiqadiisu ay duuduubnayd ayay ibhaamkii ka saaraysaa waana la garanaya labaatankii inay yihiin baa la garanayaa he adoomo hulaaman oo adooma marka waa maxay tamyiisu mufrad baa la dhahdaa ama tamyiisu adhaat ba la dhahdaa bacdalcadad buna daba dhaca waa yahay tamyiisu nisbuhu tamyiisuljumla la dhahdaa isaga tamyiizuljumla la dhahda waa ka cashirkeenu ugu badan yahay waa tusaalayaasha faraha badan leh waxa la idhahdaa isaga maa rafaca ibhaama nisbatin fi jumlatin saabiqatin alayhi waa waxa rafciya nisbe ka horeysay ibhaam ku sugnaa maa rafaca ibhaama nisbatin nisbe ibhaamkeed waxa rafciya ayaa la dhahdaa nisbadaasoo fi jumlatin saabiqatin calayhi jumle isaga ka horeysay ku sugnayd tusaale markaynu nidhaahno tasababa zaydun zayd baa shubmay marka aynu nidhaahno aye zayd baa shubmay baa lagu i zayd muxuu shubmay ah, waxaan ka shubmay waa mahay ma dhiigba waxa weeyaan ma biyaa ma subagba ya ma dhididba wa way way ihmaalsan tahay soo ma markaad caraqan tiraahdid nisbadii waad caddaysay waxa ka shumay inuu dhidid yaad ogaatay wixii markii hore waxa weeyaan ihmaalka ahaa ayaad caddaysay iminka waxaanad ku ogaatay waxaa ka shumay inuu yahay dhidid inuu yahay baad ku ogaatay dhidid inuu yahay ayaad ogaatay markaa eeg tamyiizu nisba iyo tamyiizu maxaynu u qaybinay that baynu u qaybinay waan fahnay maha tamyiizu that tamyiizulmufradna waa la dhahdaa tamyiizu nisbana tamyiizul jumla la dhahdaa insha alla kutubta dambe waynu ku gaari doonaa haddaba tamyiiskan dambe ee tamyiisu nisbaha ah tusaalayaal fara badan buu sheekhu ka sheegay waxaa loo qaybiyaa waxaa laga soo wareejiyaa dhowr arimood waxaa laga soo wareejiyaa faacil ba laga keeni karaa waxaa laga keeni karaa mafcuul ba laga keeni karaa waxaa laga keeni karaa mubtada laga keeni karaa mubtada ayaa laga keeni karaa intiba halkan inoogu qorany inkastona mid qornayn kii mafcuulka laga soo wareejinayo tasababa zaydun caraqan iyo tafaqaa bakrun shaxman iyo taaba muxamedun nafsan saddexdaa tusaaleba waa muxawalun can ilfaacili oo asalkoogii hore ayaa ahaa tasababa carqu zaydin tasababa carqu zaydin tafaqaa bakrin daabat nafsu muxamedin ah, saddexduba waa muxawalun can ilfaacil baa la oo tafaa zaydun shaxman asalkii hore wuxuu ahaa tafaqaa shaxmu zaydin kadibna mudaafkaa la gooyey waa shaxmige kadibna mudaafi ilayhigii oo zayda meeshii shaxmi la dhigay kadibna mudaafka hore siduu u godnaabaa zayd loo goday maxay noqotay tafaqaa he de zaydun bay noqotay ama bakrun bay noqotay bakrun marka ay noqotay ibhaam baa xasilay ismigii aynu goynay ee mudaafka ahaabaa la keenay siduu ibhaamkaasi u rafciyo kadibna shaxman ba ayr laska yidhi saxiix wala la waa basiid bay la tahay kutubta damaan ku gaari doonaa culima ma adko tamiisku uu fudud yahay marka areg tasababa waa ficil maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlun maadin zaydun faacilun marfuucun bilficli wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri liannahu ismun mufradun munsarifun caraqan tamyiizun mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi wa tafaqaa bakrun shaxmanna waa la mid wataaba muxamedun nafsanna waa la mid xagga icraabta mayna basidayn markaa muxawalun cali mafcuul muu sheegin isagu insha alla kutubtiis maan ku gaari doona wafajarna alarda cuyuunan aayaddaasi ku tusaalayn jireen waynu gaari doonaa insha allah waa yahay muxawalun can ilmubtaday waxay u yaqaanaan oo ay ku taxriifeen waxay dhahdaan muxawalun can ilfaacili iyo muxawalun can ilmafcuuli waa imisa saw laba ma hadda waa tamyiisu nisbi saw laba ima haysaan muxawalu can ilfaacili mid faacil laga soo wareejiy waa tusaalayaashaa saddexda iyo muxawalu can ilmafcuuli muu sheegin saw laba ma iyo maa waqaca bacda ismi tafdiilin walaa yudaafu ismu tafdiili ilayhi wuxuu daba dhacay ismu tafdiil ismu tafdiilkana looma idaafaynin waa tusaalayaashan tusaalan soo ma aragtan wa zaydun akramu minka aban abantani waxay daba dhacday akrama akrami waa afcalu tafdiil afcalu tafdiilkana looma idaafaynin soo ma maadaama oo afcalu tafdiil daba dha ismu tafdiil daba dhacay ismu tafdiilkiina aan loo idaafaynin tamyiis baa lagu nasbinayaa ma ma jaa bacda ismi tafdiilin walam yudaf ismu tafdiili ilayhi waa waxa daba dhaca ismu tafdiil ismu tafdiilkiina aan loo idaafaynin haddaa ismu tafdiilkii loo idaafeeyo u ka baxaya daaqada muxuu noqonayaa zaydun akramu nnaasi zaydun zayd akramu nnaasi iminka eeg akram waa ismu tafdiil laakiin annaas de waa loo idaafeeye sooma maadaama loo idaafeeye ma nasbin kartid waa inuu ismu tafdiil daba dhaco ismu tafdiilkaa uu daba dhacayna aan loo idaafaynin markaasaa tamyiisnimo lagu nasbinayaa maa bacda ismi tafdiili walam yudaf ismu tafdiili ilayhi waa kaa dambe waana muxawalu cala lmubtadai bay culimadu si yidhaahdaan mid kalena wuu jiraa insha allah kutubta dimaan ku gaari doona maa dalla cala mtilaain ayay tilmaamaan sida waxa mili daba dhaca oo kale milu lardi dahaban dahaban taasi waa tamyiis maxay daba dhacday mil ubay daba dhacday wax kastoo mil u daba dhacana waxay dhahdeen waa tamyiis baa la ohanaya maa dalla cala mtilaain baa la dhahdaa insha allah kutubta dambaynu kuwaasi ku gaari doonaa washtaraytu cishriina ghulaama wamalagtu tisciina nacja labadan tusaalena waa tamyiisu adhaat iyagu waa tamyiisu daat oo waa tamyiisucadadkii de saa ufahma mala tamyiisucadad baa garanaysa tamyiisucadad baa la dhahdaa tamyiisucadadkan cishriin iyo walaalaheed waa ilaa tisciin lagala gaadhe tamyiiskoogu mansuubbuu noqdaa mansuubbuu noqdaa saxiix waxaad odhanaysaa ishtaraytu cishriina ghulaama waa mansuubka cadadku hadduu murakab yahayna mansuub buu noqdaa axad cashare ka bilow ilaa tiscata cashare ka gaadhsii ilahay qur-aanka ku tilmaamay inii ra'aytu axada kawkaban tamyiiskoogu waa mansuub cadadku hadduu murakab iyo laba tiro iska kooban yahay axadda laga bilaaba ilaa tiscata cashara intaa udhaxaysa cadad murakaba weeyaane tamyiiskooguna waa mansuub labadaa goor waa mansuub labadaas maad ilaashanaysaa hadduu murakab yahay axadda ka bilow ilaa tiscata ka gaadhsii tamyiiskoogu waa mansuub cishruun ka bilow iyo walaalihii waa tiscuun ka gaadhsiina tamiiskoogu waa mansuub ama intaa wixii ka soo hadhay waa majruur de haddee saddex tilmaamis maxaad odhan ya haddee sagaal tilmaamis maxaad odhanaysa tiscata rahtin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun waa loo idaafaynaya mia haddee tilmaamaysid ka waran miatu xaba waa loo idaafaynaya alfa haddee tilmaamaysid ka waran waad u idaafaynaysaa labadaa gooroo keliya masuubiin waa cadadka murakabkaa axada ah, cashara ilaa tiscata cashara iyo cishruun ilaa tisciin inta udhaxaysa labadaa goor ayaa cadadka tamyiiskoogu u masuub noqdaa intaa wixii ka soo adha waynu gaari doonaay waa majruuro waa loo idaafaynaya un culimoy so basid ma culimo mayna basidayn waa basiid bay la ma adko waa yahay markaa tusaalayaashan kala fahma tasababa zaydun caraqan tafaqa'a bakrun shaxman taaba muxamadun nafsan waa mise tusaale tamyiiskaa magicii tamyiisunis baa la dhahdaa tamyiisunis baa la dhahdaa zaydun akramu minka aban wa ajmalu minka wejhana maxaa la dhahdaa maa jaaa bacda ismi tafdiili walam yudaf ismu tafdiili ilayhi in kastoo culimada qaarkoodna ay leeyihiin kaa hore tamyiisunisbun buu kamid yahay o oh, waa muxawalun cani mubtada saddexda horena waa muxawalun cani lfaacil muxawalun cani mafcuulkiina uu ka tegey maxaa soo hadhay ishtaraytu cishriina ghulaaman iyo malagtu tisciina nacja soo laba tusaale may labadana maxaad odhanaysa waa tamyiisu dhaat ama tamyiisuulcadad waaba intaade mana basidanba imse tusaale markaa inoo qoran lixdaade waa imse tusaale isku geeyo waa lix tusaale soo maa tasababa zaydun caraqan tafaqaa bakrun shaxman daaba muxamedun nafsan mayna saddex ishtaraytu ishriina hulaaman afar malagtu tisciina nacja shan wazaydun akramu minka tadamana way ku cadfanta mina lixayn lixdan tusaale kala fadho saddexda hore iyo tusaalaha u dambeeya waa isku mid oo tamyiisu nis baa la dhahdaa tamyiisu nis baa la dhahdaa labada dhexda ku jira ishtaraytu ishriina hulaaman iyo malagtu tisciina nacjana maxaa la dhahdaa tamyiisu daat baa la dhaha ama tamyiisu mufrad baa la dhahdaa waa tamyiisu mufradna isagunba isagunbu magac u yahay mayna basidayn saasaad u kala saaraysid marka raabteeda tsabba ficil maadi mabniyu calى fatxi laa maxala lahu min acraab lanahu ficlu maadi zaydu faacilu marfuucu bificli wacalaamatu rafcihi damatu aahiraة calى akhiri lanahu smu mufradu munsarifu caraan tamyiisu mansuuba calى tamyiis calaamatu nasbihi fatxatu aahiraة calى akhiri lanahu smu mufradu munsarifu tafaqaa bakrun shaxman wataaba muxamadu nafsana waa lamid icraabta ishtaraytu ficlu wafaacilu xad lficli ishtaray ficlu maadi mabniyu calى sukuun litisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik mبنiy عlى sukun la maxal lah min اlcrاab lأnhu ficl maadi wtaa damiir mutaصil mabniy calى اdm fi maxali rafci faacil cishriina mafcuul bihi manصub وcalaamaةu nasbihi alya niyaaba can اfatxa lأnhu mulxaq bاljamc mudakr salim wnuunu ciwad can الtawni aw اxaraka aladayni kana fi sm mfrad gulaama tamyiis waynu fahnima malagtu tisciina nacjatana waa lamide waa wax lagu sheegay maanka la kaasho hada ha lagu icraabo وزayd akramu minka aban وزayd zayd mubtada marfuuc bاbtida وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة calى akhiri lأnahu ism mfrad munsarif haye wزaydun muxuu idin qoraya akrama bu anig qoraya waa akramu weeyaan akramu khabr mubtadey marfuuc bmubtadey وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة calى akhiri lأnahu ism mfrad غayru munsarifin soo maade ism mfrada oo غayru munsarifa minka jaariya majruurka waxaad ku tacalujinaysiin akram aban haye tamyiiz mansuub wa calaamatu nasbihi ya wa asmaaulkhamse asmaaulkhamse maxaa lagu nasbin jiray asmaaulkhamse maxaa lagu nasbin jiray culima ya alif dhaade maan alif lagu nasbin jirin alifti maxaa leefay he soota aabi caadiga iska ilaaliya abantani wa waa aabi asmaaulkhamse waa aban ba abbaa ku jira soo ma shuruud bay leyin asmaaulkhamsu iminka idaafadii baan la socon iska ilaaliya way idin hoos mari kartaa mawt idaafadii baan haddan la socon maadaama in idaafadii la socon dee waa xaraka daahira la icraabaya marka aban mansuub calaamatu nasbi fatxatun daahiratun cala aakhirihi wa ajmalu alwaawu xarfu cadfin wgu mana xarfu cadf maynan kuso dhigan ajmalu macطuufun cala akram wamacطuufu cala lmarfuuci marfuuc wlmacطuufu yatbacu cala lmacطuufi alayhi fi rafci wacalaamatu rafci damatun daahiratun cala akhirihi minka jaariya majruurka ajmal ku tacaluji wajhana waa tamyiiste saas way ku banaantahay jumladaad kolkaa jumlada eh, waxaad ku adaftay ajmalkan ayaad ku adaftay akram waxaa kaloo banaan inaad ajmal khabar ka dhibtid mubtadiina uu ka go-aanyo tidhahdid wazaydun ajmalu minka wajhan kolkaa aad tidhahdo cadfu jumlatin calaa jumla labadaas way kuu banaan yihiin laqmada eyaga atamyiisu tamyiiskii huwa tamyiiskii alsmu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo ismigaasoo almufasiru cadaynaya lima ay liladii kii caddaynaya imbahama ay istabhama qarsoonaaday xal imbahama waynu sheegnay maxaynu nidhi waxa fiican baynu nidhi sida maxhuudki fi lua alcarabiya waa istabhama ama imbahama waa hayru maxhuudin fi lua marka istabhama ka fiican bimacnaa khafya wastatar weyan lima ay liladii kii caddaynaya imbahama qarsoon istabhama qarsoonaaday huwa maagu min adawaati xaale uu yahay daatooyin wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid a ah aad tidhi tasababa waxa shubmay zaydun zayd ayaa shubmay caraqan xagga dhididka aad tidhi watafaqa'a waxa buuxsamay bakrun bakr baa buuxsamay shahman xagga xaydha aad tidhi wa taaba waxa wanaagsanaaday muxamedun muxamed baa wanaagsanaaday min ayna taaba xaguu ka wanaagsanaaday ma ladii taab waxa wanaagsanaaday muxuu yahay ma cuntadiisii baa wanaagsanaatay ma maskanku degan yahay baa wanaagsan waxyaalo badan baa muxtamila soo ma nafsan markaad tidhahdid waxaasoo dhan baa daaqada ka baxaya nafsan xagga nafta washtaraytu waxaan soo iibsaday cishriina labaatan hulaaman oo adoon aad tidhaahdid wa malagtu waxaan hantay waxaan mulkiyey oo aan yeeshay tisciina sagaashan nacjatan oo ida a ah, ad tidhi wa zaydun zayd akramu isaga ayaa wanaagsan minka adiga xaggaaga ka wanaagsan aban xagga aabbaha ad tidhi wa ajmalu quruxsan minka adiga xaggaaga ka quruxsan wajhan xagga wejiga ad tusaalayaashii halkaasu kugu siiyey iyo tacriifkii o dhan maxaa ku hadhay masala ku hadhay masaladaasi waa maxay waa dikru bacdi axkaami atamyiis wa shuruudii sooma waa kan walaa yakunu ahaan maayo ay huwa tamyiiskii ilaa nakiratan aw ilaa nakiratun maxaan idhahdaa kitaabkaa waliba idin xarakayne anigi ma xarakayne maxaa nakiratan ma marka ya ismigii kaana kaana ismigiiba mansuuba y markaa ismigeyga waa uu istitaaran yahay walaa yakunu ahaan maayo huwa tamyiiskii ilaa nakiratan waka waa khabarkeegi weyan soo maarki ilaa nakirata nakira mooyaane wax kala ahaan maayo xaalkuna muxuu ah waxyaalana way wadaagaan waxyaalana way ku kala tagaan kutubta baan ku gaari doonaa insha allah marka xaalkuna nakir waade mana saxayn mise macrifua ah. nakiruha isna walaa yakunu ahaan maayo ay huwa tamyiizku ilaa nakirata nakira mooyaane wax kala ahaan maayo walaa yakunu ahaan maayo huwa tamyiizkii ilaa bacda tamaami alkalaami ilaa bacda tamaami arkaani alkalaami kalaamka tiirarkiisu inta ay dhammaystirmeen dabadeed mooyaane la heli maayo tamyiizka markaasun baa la helaya arkaanta kalaamku ay dhamaystiranto waynu fahnima xale baan soo sharaxnay halka maxaynu nidhi arkaan jumla waaa looga jeeda haday jumla ficliya aad jeedid biikhtisaar waa inaad ficil iyo faacil heshid haddaynu jumla ismiyeed doonaynana waa inaad mubtadiye khabar heshid marka aad labadaa heshid un baa la heli karaa ya un baa tamiiskii l tusaalayaasha eega tasababa zaydun waa jumla ficliya soo ma de ficil iyo faacil baa la helay wa zaydun akramu waa jumla ismiya mubtadiye khabar baa la helay markaa arkaanta jumlada marka meesha laga helo unbuu tamyiiskiina imanayaa laakin xala mid baynu soo sheegnay xaalkii marka ma laga maarmi karaa ya wujuduhu wacadamuhu sawam ya la waxaaba laga yaabaa macna xaalka laftiisa inuu ku tawaqufo macnuhu ama tamyiiska miya isaga waa laga maarmi karaa wujuduhu wacadamuhu sawa saasaad odhanaysa wujuduhu wacadamuhu sawa weyan isaga way ku kala duwan yihin xaalka ama xaalada waxa weeyaan iyada sidaasi ma aha walaa yakunu ahaan maayo ay huwa tamyiiskii ilaa nakiratan nakiro mooyaane wax kala ahaan maayo walaa yakunu ahaan maayo ay huwa tamyiiskii ilaa bacda tamaami lkalaami xalabaynu soo dhiginayna bade badi maxay ahayd waa daraf ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka intau dhammaystirma dabadeed mooyaane wax kala ahaan maayo markaa tamyiisku waa nakiro inu macrifo noqdo ay banaanaan mayso ra'aytuka lama an carafta wujuhana sadadta waطibta nafsa ya qaysu can waibta waad wanaagsanaatay annafsa min jihati naf baad u wanaagsanaatay sawta alla geliy ya sawta alla geliye culimay ashaasi la geliyey tankiirkaasi cinda albasriyiin waa waajib ama cinda alkuufiyiin tankiiru tamyiis iyagu ma waajibinayaan ee agtooda waxa weeyaan inuu macrifo noqdo xitaa iska banaan inuu nakiro noqdaana way iska banaan tahay marka ashaasi zaaida noqon maysa macrifay noqonaysa marka mucarifay noqonaysa cinda alkufiyiin ama basriinta iyagu waxay leeyihiin waxa weeyaan waxay leeyihin maxay wa waa zaaiday leeyihin waa zaaidayde macrifo noqon maysay leeyihin wa qaala ibnu cuthaymiin wamadhab alkufiyiina ashalu walakin walakin albasriyuuna aqcadu madhabka kufiyiinta ayaa ashala ida ikhtalafa naxwiyuuna fi masalati salakna alshala min alqowleyn wاlkhulfu in kana fakud bاlashali fi naxwi la fi ayrihi fi lafdali halkaana culima waxaa noogu dhawaada waxaa noogu dhamaaday tamyiiskii baab stithnaai xalay imise masle inu haysan koob afartan masle inu xalay haysani laba inu haysanaa baabkan wuxuu kaga warramay laba maslo labadaa masle waa maxay waa dikru tacriifi atamyiiz tamyiiska tacriifkiisana wuxuu ku yidhi tamyiiska waxaa la idhahdaa majtamacat fiihi shuruuط arbacatun alwal an yakuna isman wathani an yakuna mansuuban wathalith an yakuna mufasiran waraabicu an yakuna ma yufasiruhu datan inbahamat min adhawaat ka tamyiiska masalada labaad ee uu sheegay dikru bacdi axkaami tamyiis muxuuna ka tilmaamay walaa yakunu tamyiizu ilaa nakira walaa yakunu ila bacda tamaami arkaani lkalaam labada masalena u geeya saddex iyo afartan masle inu maranaawdm saddex iyo afatan masle ayaan weli kitaabkii ajrumi ka maranaa sagaaliy soddon eeg xala saddex afartan eed miya kolkaa shan iyo afartan saxiix baabkii ugu horreyey waxaan kusoo marnay baabulkalaam saddex maslo waan tirinana saddex maslo aan kusoo marnay baabulicraabna saddex masaleynu kusoo marnay de waad wada xasuusnaanaysaa insha alla fasalkiina waxaynu ku marnay baabu macrifati calaamat licraabna labaynu ku marnay fasalkiina waxaynu ku marnay hal baynu ku marnay inoo tiriya baabulafcaalna waxaynu ku marnay saddex faacilkii waxaynu ku marnay laba naabi faacilkii waxaynu ku marnay saddex maxaa ku xiga mubtadiye khabar waxaynu ku marnay afar ya koob iyo labaatan nawaasikda ku marnay shan maxay nagu xigay nactigii soo ma nactiga maxaynu ku marnay saddex saddex masaleynu ku marnay maynay cadafkii waxaynu ku marnay laba tawkiid ah, waxaynu ku marnay tawkiidkii laba bedelkii waxaynu ku marnay laba shan iyo shan iyo soddon waxaa noogu soo xigay mafcuul bihi mafcuul bihigii ku marnay ya labaynu ku marnay ugeeya masterkii maxaynu ku marnay laba ugee sagaal iyo soddon waynu marka cashirkii xalaynu garnayna muxuu ah dee darafkii iyo a soo ma darafkii labadaa ugeeya koob afartan xaalkii oo labaa ugeeya saddex iyo afartan ah, sheekha inaga saxsanaa labadan caawa ugeeya shan iyo afartan masalo nu marka ah, la socda masaaisha shan iyo afartan masalo ayaynu haysanaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk